lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximahu allahu tacaala wlmusaafaxatu mustaxabbatun bayna arajulayni waalmusaafaxatu iska canqaadiddii labada gacmood ee midigta laysgeliyo labadii nin ee kulmay ay isgeliyaan mustaxabbatun mid la jeclaaday weeye macnaha sunne ah bayna rajulayne laba nin dhexdooda walaa tajuusu ma bannaana musaafaxatu nisaa'i dumarka gacanqaadkoodina ma bannaana dumarkii ashawaabi dhalinyarada ahaa ee shaabadaha ahaa marka halkaa hore labayna rajulayni buu yidhi insha allaahu bayna almar'ataynina waa ku noqon doonaa bayna almar'ataynina waa sidaas oo kale oo labadii dumar ahaa iyaguna inay iskacan qaadaan sunnaha weeyaan walaa tajuusu ma bannaano musaafaxatu nisaa'i dumarkii iskacanqaadkoodii ashawaabbi ee dhallinyarada ahaa macnaha dumarkii in la gacan qaado oo rag ajaanibi ay gacan qaadaan ma bannaano saasa ujeed ah in la gacan qaado dumarkii ashawaabbi ee dhallinyarada ahaa waxaa laga fahmayaa haddii ay cajaa'is yihiin islaamo waaweyn in la gacan qaadi karo masaladaasina waa khalad oo insha allah waa ku noqon doonaa li'anna daalika arrintaasi gacanqaadka dumarka ajnabigaa la gacan qaadayaa yusiiru wuxuu kicinayaa shahwata shahwada ayuu kicinayaa walaa ba'sa dhib ma laha yacni malaha laha laa maanica halkuu ka odhan lahaa ama wax diidaya ayuu kitaabka sheekhu aad buu ugu isticmaalay ibnu caqiil raximahullah walaa ba'sa dhib ma laha bilmucaanaqati mucaanaqadiina dhibaata kuma jirto isqooraysigii in maaragtay luqunta laysla dhaafo oo lays mucaanaqeeyo oo lays maaragtay taana dhib ma laha wa taqbiili ra'si madaxa dhukashadiisii qofkii maaragtay waalidka ahaa ama sheekh ahaa madaxa in laga taqbiili ra'si madaxiisa la dhunkado waliyaddi gacanta la dhunkado iyadana dhibaata kuma jirto liman baan dhib ugu sugnayn yakuunu ahaanaya min ahli diin ahludiin ah qof ahludiin ah oo saalix ah oo tadayun fiican leh in madaxa laga dhunkado iyo gacanta dhib ma laha aw ilcilmi min ahli ilcilmi nin sheekh oo caalim ah in madaxa ama gacanta laga dhunkadaa dhib kuma jirto aw kibari sinni daaweynaan qof saaxiiba oo da'diisu ay ku weynaatay filislaami islaamka dhexdiisa wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa alqiyaamu in loo istaago lilimaami alcaadili imaamka caadilka ah imaamka muslimiinta ee madaxweynaha ee isla markaana cadaalad ku sifaysan ilaalin la ilaalinayo xaqiisa iyo ixtiraam mansabka weyne muslimiinta u haya iyo cadaaladdiisa iyagoo lagu ixtiraamayo in loo istaaga waa la sunneeyey buuhi waalwaalidayna labadii waalidna in loo istaago waa la sunneeyey waa ahlidiini walwaraci dadkii ahludiinka ahaa iyo walwaraci xalaal meelashada u saaxiibka ahaa waalcilmi wa ahlilcilmi dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa waalkarami sharafta iyo deeqda waalnasabi nasabka wanaagsan in loo istaago kuwaana waa sunni buu leeyahay walaa yustaxabbu lama sunneeyo liqayri haaulaa'i kuwa wixii aan ahayn waalmusaafaxatu gacanqaadkii mustaxabbatun mid la sunneeyey weeyaan bayna rajulayni laba nin dhexdooda inay isgacan qaadaan markay isu yimaadaan oo musaafaxadu ah mina safxati baa laga keenay oo safxatulyadu calaa casha marka calaacasha gacanta iyo calaacasha kale in laysa saaro oo salaamtii assalaamu calaykum waraxmatullaahi aynu shalay soo marnay marka laysku bilaabo gacanqaadkana lagu xejiyaa taasi sunno weeyaan bayna rajulayn laba nin dhexdooda axaadiis badan baana ku timi axaadiistaa waxaa ka mida xadiidka laga wariyey anas bni maalik radia allaahu canhu qaala waxau yidhi lammaa jaa ahlu lyaman ahlulyaman markay yimaadeen qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qad jaa'akum ahlulyaman reer yamaneed baa idiin yibaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sifaadkoodiina markaa waxbuu ka sheegay markaa anas waxa uu yidhi wahum walu man ataa bilmusaafaxati ciddii ugu horraysay ee gacanqaadka la timi ayuu maaragtay ayay ahaayeen waxaa kaloo maaragtay ka oo akhbaarta maaragtay inay sunno tahay sheegaysaa wixii ku soo arooray saxiix albukhaari oo qataada uu weriyey qaala wuxuu yidhi qultu lianasin radia allaahu canhu waxaan ku idhi anas bin maalik a kaanat ilmusaafaxatu fii asxaabi اnebiyi sala allahu calayhi waalih wasalama ma isgacan qaadi jireen asxaabta nebigu markay kulmaan ee isa salaamaan gacanqaadna ma israacin jireen qaala nacam waxaa ka mid axaadiista ah ku timi maa jaaa fii xadiii kacb bni maalik radi allaahu canhu saxaabigii kacb bnu maalik lo odhan jiray fii qisati towbatihi markii ilaahay ka toobad aqbalay ee uu majliskii nebiga yimi calayhi salaatu wasalaam kacab wuxuu yidhi faqaama ilaya waxaa isu soo kay taagay waxaa ii soo kacay dalxatu bni cubaydillaah yuharwilu isagoo degdegaya oo guclaynaya xataa saafaxanii ilaa gacan qaaday wahanaani oo ii tahniyadeey muttafaqun calayh markaa musaafaxadu sunno weeyaan laba nin dhexdooda laakiin waxaad ogaanaysaa gacanqaad oo quroo daf laysa soo siiyo inaanay arintu ahayn ee marka hore salaantii baa ka horaysa assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaa ku xiga gacanqaadkii baa ku xiga dadka qaar salaanta waxa u yaqaaneen iyagoo aan shib ah oo aayar aamusano shib aan hadalba ka soo bixin baa gacan ku soo gelaysaad arkaysaa dabadeedna majliska oo dhan buu ku soo wareegayaayoo mid walba waa la gacan qaaday gacanqaadkasta salaanta u yaqaaneen assalaamu calaykum tiina lama hormarin taas qalad weeyaan meelo badan baa iga dhacday munaasabadaha muten mka dhallinyarada caruuskahay markay soo galaan oo kale odayaashii dee xididka ahaee yaa meesha fadhiya gabdhaha laga doonayey waxaa gacanqaad bay ku bilaabayaan ama ragunbaa majlisi u imanaya gacanqaad baa la bilaabaya gacanqaadka waxaa ka horraysa salaamtii kalaamka ahayd ee sharciga ahayd eanu shal axkaamteeda soo maraynay ayaa ka horaysa oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kadib bay musaafaxadu imanaysa oo isla noqonaysa qofkii markaa waana in midigta la iskeliya walmusaafaxatu takuunu bayna almutasaafixayni bilyadi ilyumna risaaladaan hayo oo sheekha qoray uu ardadii sheekh uu ahaa sheekh ibnu baaz raximahullah wuxuu yidhi waqad sa'altu shaykhana ibna baaz raximah ullah caman shullad yaduhu lyumna qofkii gacanta midig ay go'an tahay ama se ayba qallalan tahay oo aan midigta waxba ku salaami karayn ama se dee ka jaban oo cilla kaga sugan tahay waxaan weydiiyey hal yusaafixu bilyusraa bidixda ma ku salaamaya oo ma ku gacan qaadaya qofka fa ajaaba wuxuu yidhi nacam haa dadka qaar waxay sameeyaan labada gacmoodba waxay ku qabtaan qofka ay salaamayaan oo gacqaadkii labadii gacmood bay isugu geenayaanoo mid walba labadiisii gacmood buu maaragtay u geenayaa taas iyadu waxaa layska yidhaahdaa maaragtay soo dhowayn bay iska noqonaysaa waa shay iska caadaa waa ixtifaac waa soo dhowayn sunne iyo bidcatoonna laguma magacaabi karo oo xoog inaad u salaamtay unbay ka dhigantay qofkii markaad labada gacmood bay isugu geysa labadii gabdhoodna sidaasoo kale ayay isu salaamayaan walaa tajuusu ma bannaano musaafaxatu nisaa'i dumarkii salaantooda raggii ajnabiga ahaa ay salaamaan gacan qaadaan ashawaabi ee dhallinyarada ahaa salaantoodii shalay baynu soo marnay tan waa gacanqaadka gabdhaha dumarka waa la qaybiye waxaa loo qaybinayey maxaarim oo waa alatii taxrumu calayka ama nasab ku xaaraamowdo ama radaac mubaaxa se musaaharo iyo saduxnimo iyo wax lamida mida ee wixii maaragtay muxaarimta la yidhaahdo iyagu gacanqaadkoodi waa caadi kuwii macaarifta ahaa ee aynu nidhi waa la salaamayaa waa ajaanib laakiin waa macaarif waana la salaamayaana kuwaana iyagu ajaanib bay halka noqonayaanoo la gacan qaadi maayo kuwii kale ajnabiyaadka ahaa ee iyagu shaabaadka ahaana iska baddaa salaantii baaba loo diiday ma gacanqaad baa loo geliya marka sheekha halkan waxaad ka fahmaysaa dumarku haddii aanay shaabaad ahayn oo dhallinyaro ahayn islaamaha waaweynayo in gacanta layska gashan karo masaladaa culimmadu waxay yidhaahdeen wa fii haada nadarun taa nadar baa ku sugan oo sax maaha haddaba shaabbadu waa tee teebaa shaabbaah waxaa shaabba ah ilaa soddon jirka markay tahay culimmada qaar baa sidaa yidhi ilaa ina gabadha soddon jirka ay tahay waa iska shaabbad weeye waa gabadh dhallinyaro ah qaarna ilaa afartan jirkay gaadhsiiyaan afartan jirka haddee dhaafto waa islaam marka almuhim mar hadday ajaanib yihiin oo aan maxaarimtii aan ahayn in la gacan qaadaa ma bannaana axaadiideedana waxaa ka mida ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi innii laa usaafixu nisaa <clears throat> umayma bintu ruqayqa saxaabiyaddaasi waxay tidhi waxaanu li yaa rasuulallaahi baayicnaa nala mubaayacood oo sida ragga marka aad beecada iyo heshiiska la gelayso aad gacanta aad isu gelisaan annagana noo gacan qaad qaala waxau idhi sala allahu calayhi wasalam innii laa usaafixu nnisaa anigu ma ma gacan qaado dumarka laa usaafixu ma gacan qaado annisaaa dumarka innamaa qawlii liimra'atin hadalka aan gabadh keliyata ku idhaahdaa gabadh qudha hadalkaan ku idhaahdaa qawlii waa hadalkayga limi'ati mar'atin limiati mar'atin boqol dumara hadalkaan ku idhaahdo iyo hadalka aan qura ku idhaahdo waa isku mid weeyaan macnaha kaana yubaayicu kalaaman oo waxay tidhi caaisha radia canha maa masad yadu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam yadda imra'atin qad maa masad may taaban yaddu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama gacantii rasuulku may taabanin yadda imra'atin gabadh kale oo ajnabiyada gacanteeda weligeedna may taaban qadu weligeedna ma taaban kaana yusaaixu kalaaman hadal buu kula eh, kaana yubaayicu kalaaman hadal buu kula mubaayicoon marka culammada qaar baa yidhi waxa uu maaragtay ku gacan qaadayaa dumarka ajaanibta ahay waaweyn ninka raggahay wuxuu ku gacan qaadayaa mara iyo wuu iska xijinayaa sidaad odayaasha ku aragteen islaamaha markay doonayaan yar salaamana weysada iyo iga jebinin intuu go'a yar buu iska yar salaama islaamaha taasi waxa weeyaan wax la cuskado oo daliil ahaan loo cuskado looma hayo marka masaladaasi waxa weeyaan waa inaan ama habar weynu cajuusa ha noqoto ama tii baarizad ahayd ama barzad ahayd shalay aynu soo maraynay ee ragga la fadhiisan jirtay ha noqoto ama kuwa kula shaqaynaya kula jooga boosaska kula fadhiya ama baarlamaanka wax ka fadhiya ha noqoto waxaa weeyaan la gacan qaadi maayo oo hadday ajanabiye tahay lama gacanta la gelin maayo wixii salaanteeda ku saabsanaana shalay baynu soo marna ayib gaaladii ka warran gaaladiina waa tano dee waa la wada shaqeeyaa kaayana gacanqaadkoodii ka waran gacanqaadkoodu wuxuu raacayaa uun eh, salaamtooda shalay baan inaan soo marnaan malaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ha ku bilaabina salaanta yahuud iyo nasaarada haddiise ayna salaamaan oo salaantu ay toos tahay oo assalaamu calaykum ay toos uga soo baxaan wa calaykum culammada qaar waa la odhanayaa bay idhaahdeen wa calaykum qaarna waxay leeyiin mayna xiqdi iyo dee hadday yihiin wa calaykum asalaam baaba lo odhanayaa demiyiintiina la deganaa adigu lagu bilaabi maayo laakiin haddayna salaamaan laga yaabaa xiqdi iyo diinta ay inacaan iyo waxaase wa calaykum asalaam haddaad iska tidhaahdoo dhibba ma leh culimmada qaarna waxay idhahdeen ilaa carabiga ma yaqaaniine wa calaykum asilaamu baa la odhanayaa calaykum korkiinna ha haato asilaamu dhagxanyaal ilaam yani waxa weyaan waa dhagaxii markaa de taas waa kuwii xarbiyiinta ahanba maleeya tainaga iyo calaykum saamu iyo kuwaasu de waa kuwii maaragtay aan qarad xun le haweyaan laakiin kuwan iska caadiga ahee ama dimiyiinta ama heshiiska mucaahidiinta ku joogaa in sidaa loogu jawaaba akhlaaq ahaan ma fiicna musaafaxadooduna taa unbay raacsan tahay hadday gacanta kuu soo taagaan ma kalaabanaysid ayib walaa tajuusu musaafaxatu nisaa'i dumarkii in la gacan qaado ashawaabi ee dhallinyarada ahaa wakadalika alcajaa'izuna waa la midee ma bannaana li'anna dalika kaasi yuhiilu wuxuu kicinayaa ashahwata shahwaduu kicinaya sheekhu wuxuu yidhi walaa baasa dhibaato ma laha bilmucaanaqati qooraysigii in la ysqooraysto oo xataa xadiis waxaa jiray taa hore markaan soo dhaafo aad waciid badan sheegaya inkastoo mawquufka u saxan yahay <clears throat> xadiiska macqal ibnu yasaar ah, uu wariyey fuqahadu way wariyeen xadiiska aad ba u sheegaan anna rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulkii baa waxa uu yihi lian yudcana in lagu mudo fii ra'si axadikum qof idinka idinka mida madaxa in lagaga mudo bimikyatin irbad irbad oo min xadiidin xadiida khayrun lahu ayaa u dhaanta min an yamasa imra'atan inuu haweenay taabto haweenaydaasoo laa taxilu lahu aan xalaalu ahayn rawaahu abaraaniy xadiiskaasna wiciidkaa weyn ayuuba ku aroorinayaayo markaa gabadha janabiyeeda inaad salaanto oo gacan qaado yani kabaa'irtuuba ayuu ku daraya hadduu xadiiskaasi ansaxo dadka qaar baa dhaqanno xunxun lahoo lagu imtixaanay soomaalidu waa beyne beynaan u malaynayaa suudaanna markaa tagtana waaba yaabba sheekha ugu duubka weyn ayaa dumarkii dhacdhac iyagoo saf u wada socda kuwana saf wada socdaan ayay iska hor imanayaan salaambaa deedna suuqa dhexdiisa qajlaadima ma jirto naagtaaba kugu bilaabayso dhacda ka saaraysa raggii iyaguna dhacda soomaaliduna dee idinkaa yaqaana somaalidu say samayso ayib markaa waxa weeyaan sharciga curfiga noocaasee iska liitaa ee aan maaragtay la ictibaarin maayo waa curfi diintii ka hor imanaya weeyaan sheekh wuxuu yhi walaa ba'sa bilmucaanaqati qoraysigii dhibaato ma laha waa min alcunuqi waa qoorta oo la ysla geliyo weeyaan marka mucaanaqadaasina waa wax iska tawaabica oo salaantii bay raacsan tahay assalaamu calaykum ay salaanti ku dhammaatay musaafaxadaasina sunnay ahayd marka mucaanadaqada iyo qofkaoo madaxa laga dhunkado iyo gacantoo laga dhunkado iyo iyadoo laysu taago waa afar mucaanaqo iyo dhunkashada madaxa iyo gacanta iyo isu taag qofkii laysu taago intaasiba waa iska tawaabic waa qaraa'in waxa ay la socdaan salaantay ka daba tagaan marka laysa salaamay ka daba tagaan marka mucaaradaqadaasi <clears throat> waa nooc iska ikraam ah oo in la ismucaaraqeeyo raggu ay ismucaaraqeeyaan weliba hadday safarro iyo wax ku kala maqnaayeen way iska fiican tahay way iska fiican tahay oo wax dhiba hooweyn ee kuma jiro mucaaraqadaas weliba qofku hadduu maaragtay ama safar ka soo galay ama uu aadu si u kala maqnaydeen in laismucaaraqeeyo wax dhiba ma laha waxaana daliil u ah xadiiu jaabir radi allahu canhu annahu balaqahu waxaa soo gaadhay xadiiun can rajul min asxaabi nabiyi fi shaami fasaafara ilayhi saxaabi jooga shaam ayuu isagoo madiine jooga jaabir ka maqlay xadiis buu wariyey marka faidah cabdulaahi ibnu unays buu noqday ninkii dabeedna ninkii waa soo baxay oo waa u soo baxay cabdulaahi ibnu mays cabdulaahi ibnu unays waa u soo baxay jaabir fa kharaja factanaqanii waa imucaanaqeeyey buuli labada asxaabo ismucaanaqeeyeen wa ibn abi shayba can ishacbiyi qaala wuxuu kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yatasaafaxuuna sababta rasuulku way iskacan qaadi jireen waidaa qadima axaduhum haddii midkood ka soo galo min safarin safar hadduu ka soo galana caanaqa saaxibahu saaxiibkii wuu mucaanaqayn jirayoo qoorqoorta way isla dhaafi jireen marka culammadii qaar mashruuciyadiisa way iska idlaaqeen waxay waa iska mashruuc in la ismucaanaqeeyo ama ha la kala maqnaado ama ha la kala ha la wada joogo qaarna waxay ku qaydeen safarka ayay ku qaydeen markaasee dhib weyn ma aha oo marka weliba laga soo galo maxaanku idhaahdaa safarkaa waa ay sii fiican tahay marka laakiin caado aada in laga dhigto ma sii qurux badna oo la ictiqaadiyey inay salaanta ka mid tahay mucaanaqadu laakiin marmar qof safar ka soo galay ama isku cusub tihiin oo muddo kala maqnaydeen haddaa la ismucaanaqeeyo dhib ma laha ayib wa taqbiili licraasi madaxa laga dhunkado qofkii iyo welyadii gacanta liman yakuunu min ahli diini aw ilcilmi aw kibar sinni fi lislaam madax kadhunkadkaa carabta lagu imtixaanaye inagu inaguma badnaa marka isaguna waxa uu raacsan yahay oo taabicu yahay salaanta ayuu taabicu yahay taqbiilu ra'si sunnaha axaadiista waxbaa kaga soo aroortay oo nebiga calayh salatu salaam caaisho balaadeedii marka ilaahay uu soo dejiyey aabbaheedii hooyada waa kuwii ku yidhi istaag quumii faqabilii ra'sa rasuuli laahi sala allah alayh wasalam madaxa rasuulka madaxa ka dhunka deedna caaisha waxay tidhi faqultu axmad ullaaha ilaahay baan mahadinayaa la iyaakuma marka aimada waaweynna ka warran madaxa in laga dhunkado qofkii waalidka ahaa ama sheekha ahaa ka warrama baa la yidhi wax dhib oo badan kumay sheegin waxay laa ba'sa dadka fadwoodayna imaam axmed baa ka mid ahaa in madaxa laga dhunkan karo waalidka sheekha iyo qofkii kale ee weynee saasoo kale loo ixtiraamayo in madaxa laga dhunkado marka la salaamo kadib way fatwadeen culimmadu imaam axmed baabaa lagu yidhi tara an yuqabila rajulu ra'sa rajuli ow yadahu qaala nacam buu yidhi wuxuu yidhi haa waa la samayn karaa ayib laakiin shuruud bay ku xidhan tahay shuruuddaa waxaa ka mid ah inaan qofkii caado ka dhigan inuu yahay waalid inuu yahay sheekh caalima inuu yahay saasoo kale marka caalimkaoo kale culimmada shuruud bay u xidhayaan waxay leeyihiin shuruudda waxaa ka mid ah allaa yattakhid alcaalimu taqbiila yadihi caadatan inaan in had iyo jeer markay xertu la kulanto ama ay dadku la kulmaan inay gacantan ka dhunkadaan inaanu caado ka dhigan oo dabeecad ka dhigan iyaguna marka dabe inuu barakaysanayaani waxaas iyo quluubay yay u noqon kartaa waxaa kaloo ka mida ah inaanay sababin inuu caalimku isla weynaado hadhow qofkii dee ka jaree gacanta ka dhuka waayeba uu yidhahdo kaasi tol muxuu iga jeeda waxaa ka mida ah gacan dhukashadu inaanay meesha ka saarin sunnihii ahaa in qofka la musaafaxeeyo inta la salaamo deedna la gacan qaado sunnaha inaanay meesha ka saarin ee axaadiis saxiixa ku timi marka dadka qaar baa caadaystay xabaal meeshaas ahoo la odhan jiray sheekh nuur xuseen baa la odhan jiraan marka anigu maan tegine waxaa la yidhi waxaa laygu yidhi meel yar baa yaa ka bannaan ninka meesha sheekha ah ee xabaasha sheekha ka ahi waxaa la gacantii wax ku duubtay intuu marasaa ugu duubto sidii kafanoo kale sa ugu soo duubto ayuu daaqad bu ka soo ridaa marka sida kale inta kale arki maayaan uu ka xijaabtay gacantaabuu halkaa usoo laadlaanaya kii yimaadaaba gacantaasbay muuqda ku hayaan halkaa hadday gaadho dee waad inay xaaraan iska tahay taas marka mid welibana waa dhiman jira ilaahay inkaar ku ridi jiro waa dhiman jira iyagoo dhinto unbaa igu dambaysay oo saddex bay marayan afar baa dhinteen maqlay beriga beledulamiin buu la baxay meesha oo haggaay kismaayo kaysa ku taalla marka haddii ay dee bahashu sii talax tagto marka culimmada qaarna way karaahiyaysteen iyagoo ka baqaaya maaragtay waxyaabaha inay ku keento oo gacanta in laga dhunkado waa ay diideen culimmada qaar inagu saa uguma imtixaanin baan u malaynayaa ayib wa taqbiil ira'si madaxi in laga dhunkado iyo weliyaddi gacantii liman yakuunu mid ahaanaya min ahli diini ahludiin ah aw ahlucilmi ah aw kibari sini daweyn fiislaam islaamka dhexdiisa ku weynaadeen wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alqiyaamu kicid lilimaami alcaadili loo kaco waalwaalidayni labada waalid wa ahlidiini waalwaraci dadka diinta u saaxiibka ee macnaha sulaxada ah ee wanaagsan ee diinta ku toosan waalwaraci xalaal miirad kale waalcilmi ahlcilmiga waalkaram waalnasab intaasuu sheekhani ku soo koobay marka waa waxa la yidhaahdo qiyaam masaladeenna waa masalo khilaaf badan weeyaan masaladaa in laysu taago qofka waa wax khilaaf badan laakiin tafsiilunbay culimmadu geliyaan oo waxay idhaahdeen qiyaamkii waxa weeyaan saddex qaybood weeyaan qiyaamku qiyaam waxaa la yidhahdaa qiyaamun cala shakhsi in qof laysdul taago marka kaasi laba u qaybsamayaayo weynayn isaga la weynaynayo isagina uu fadhiyo dadkiina ay istaagaan kaa nahyi baa ku yimi oo waa ka nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam markaa waxa weeyaan ma bannaana oo nebigu isagoo salaad tukanaya markay saxaabadii ku xidheen ee uu fadhiga ku tujiyey ayuu yidhi kidtum waxaa ku dhowaateen inaad samaysaan ficla farisa wa room in kidtum aanifan latafcaluuna ficla farisa waruum faris iyo ruum ficilkoodii o kale inaad samaysaan oo boqorradii isdul taagaan boqorradoo fadhiya sidaa ha samaynina ee markaa imaamyadiinna ku daba tukanaysaan hadduu fadhiga ku tukadana fadhiga ku tukada hadduu taagni ku tukadana taagni ku tukada taas oo weynayn qofkii la weynaynayo in laisdul taago waa la reeba haddii la waardiyeynayo laakiin oo matala ninkii madaxweynihiibaa ayaa fadhiya askartii baa taaganoo dee waardiyaa taa culimmadu way baneeyeen culimmadu waxay dhaheen laa ba'sa bilqiyaami cala suldaan oo wafdiga gaaladu markuu yimaado oo ay arkaan maarata madaxweynuhu la waardiyeynayo haybad bay muujinayaan iyaguna kuwooda waa waardiyeeyaan marka waardiyihii inuu istaago oo dee meelaha ilaaliyo oo uu dee feejignaado taasi iyadu waa jaa'is bay culimmadu yidhahdeen nebigan calayh isalaatu wasalaam sulxulxudaybiya saxaabadii waa ay dul taagnaayeen way ilaalinayen way waardaynayeen haybad bay muujinaysaa taas dhibban bale culimmadu yidhahdeen labada kale waxay u qaybeen qiyaamun ila shasi iyo qiyaamun lishasi qofka in loo kaco markaynu ka soo khulaasayno qofka in loo kaco oo macnaha soo dhoweyn loogu kaco amase danihiisa oo maaragtay loo qabanayo loo kaco taasina culimmadu dhib mamale bay dhahdeen oo iska bannaan tahay adilay leedahay sida hadda xadiikaan soo maraynay kacab ibn maalig markii toobadiisii lasoo aqbalay dalxatu ibnu cubaydillaah farxad uu ku faraxsan yahay buu ihi qaama ilaya wasaafaxanii wahannaani waa ii soo kacdoo waa maaragtay way tahniyadeeyey oo way musaafaxeeyey oo taas waxaa weeyaan waa marmar ayuunbay dhacaysaa ma oo soo dhowaynaya wax la mid a haddii loogu kacayo ee aan la weynaynaynin dee taasi waxa weeyaan dhib ma laha ta dhibtali waxa weeyaan tan loo kacayo iyadoo la leeyahay waa lagu maaragtay weynayn la weynaynayo tacdiim tacdiim la weynaynayo in loo kaco taas ayaa dhib bay culimmadu yidhaahdeen oo had iyo jeer madaxdu maaragtay haddaan la kicinoo dadkii meesha joogayba oogsan waa kaa berigii hore waxaa dhacaysayba ardadana fasalka qasab bay ku ahayd in marka macallinku soo galo uu u kaco hadda ma la joojiyey fasalladii talo ma laga joojiyey daliilkooduna wuxuu ahaa beydkii axmed shawqi wa qum lilmucallimi wa fiihi tabjiilan kaada almucallimu an yakuuna rasuulan u kac markaasay dabadeedna ardada haddii arday quri ku haro fadhiga oo la ganaaxi jiro o dhagaa qabtaa laodhan jir hadde walaisujiyaan malaynayaa culimmadu waxay fadwootay arrintaa inay xaaraam tahay oo aanay bannaanayn inay ardadu macallinka u kacdo sarkaalku marka ciidamadu ay soo galaan inay askartu wada ogsato digtoonow tidaahdo eh, oo ay sidaa tidhaahdo waxaa ka sii daran calamka calamka maaragtay bahal calama meelaha sudhnaan jirayoo isagana nooc cibaado ah marka marka laleeyahay waa la dejinaya inta maqribka salaada maqrib marka la gelayo lagu beego markaas qoraxdu dhacday ee salaadda la tukanayayaa la dejin jiray marka siidhi baa lagu dhufan jiray waxa meeshaa maraya oo dhan waa mid walba inuu digtoonow galaa digtoonow calankaa inta la dejinayo qof nuuxsan kale hadday adigu xataa aan askari ahayn oo agtiisa marayay hadday kula kulanto waa lagu qabsanaya waa lagu xidhaya xawstaagi wadaare calankii baa la saaraya ama la dejinayey taasina way ka sii daran tahayba oo aafo iyaduna aan bannaanayn calamkaa laisu taagayaa iyo dadka maaragtay noocama isticbaad ku jiro askarta iyo maxaanku dhaahdaaye macallimiinta ardada lagu qasbayo waxaa waxay culimmadu ka fadwoodeen oo yidhaahdeen ma bannaana laakiin xoogaa iska ixtiraam iyo soo dhoweyn qofku hadduu maaragtay aanu tacdiim ku jirin ba'si ma waa masale hadal badanoo kutub gaara ah laga qoray aad iyada ugu tiigaali laakiin waxaynu soo dhowaynaynaa uun waxaynu nidhi istaaggaasu haddaad qofka adigoo ilaalinaya aad isdul taagto haadaa mubaax haddii adiga oo maxaan ku dhahdaa karaamo iyo ixtiraam uga jeeda aad qof soo galay waalidka ama weladka ama sheekh qof aad ixtiraamayso oo aad u kacday u soo yar dhowaynayso taasina iyaduna waa mubaax haddii aad dantiisa maaragtay aad soo fulinaysana isaguna waa iska mubaax oo dan uu leeyahay sida gaariga inaad ka soo dejiso alaabta aad ka soo dejiso daaqadda inaad ka furto ood maaragtay u kaalmayso taasina iyaduna dhib ma laha laakiin waxa weeyaan ta dhibta le waxaa weeyaan weynayn la weynaynayo inaad qofkii isu taagto oo aad meesha maaragtay u kacdo iyo inaad maxaanku idhaahdaayey isdul taagto weynayn aad weyninayso taas ayaa dhib leh ayib wa yustaxabu waxaa la sunneeya alqiyaamu lilimaami alcaadili marka kan waa ninkii uu lahaa waa lixtiraam baa lo isu taagaya qofka imaamka caadilka ah waalwaalidayni wa ahli اdiini waalwaraci waalcilmi waalkarami waanasr walaa yustaxabu lama sunnaeyo ligayri haaulaa so maanta halkanaynu insha alla iskaga dayn doonaa biidn اllaahi tacaala sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed